alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam waxa aynu ka soo baxnay kitaabu nikaax iyo arrimihii xidhiirka la lahaa sida alridaac walxadaana alnafaqaat kolley wax badan kuma kala duwanaa labada kitaab meelaha qaarkood mooyaane axaadiis badankooda aynu soo aragnay oo xoogaa siyaadaa wata waa ilaa toddoba xadiis baa filaya iminka halkan noogu qoran ayaynu qaadan doonaa maanta insha allah marka markas waxaad ku dadaashaa horta inaydaan dee ka imanin markaas zawaaidda marka kitaabku dhamaado ila taasayno qaciidahayda maalinta labada kitaab iska soo qaado kitaabu nikaax can sacd bn abi waqaas radi allahu canhu qaal radda rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam calى cuثmaan bn maطcuun atabatula walow adina lahu lakhtasaynaa وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه qال وxuu hi radd رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم radda rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم wuu ku diiday wuu ku celiyey rasuulku عalى cثmaan بن مطcuun cثmaan بن مdcuun الtabatula guurka go-a الtabatul hore waa usoo maray alinqidaac can الزawaaج inuu guurkaba iska daayo wuxuu hi rasuul اlah guurkaba aanu iska dayno walow adina lahu hadduu u ogolaan lahaana lakhtasaynaa waanu isxiriiriye siibi lahayn oo sida xoolaho kale awrta iyo loo galo ayaanu isku samayn lahayn si arrintaasiba meesha ku baxda atabatul tarku nikaax wa minhu xaggiisa kelmaddaas si awgeed baa qiila la yihi limaryama alayhi salaam alayha الsalaam albatuul bimacnaa alati lam tatasawaj qad ti aan guursan weyey marka marka atabatun can الzawaaj annahu laa yajuusu minu halka ka qaadanaynaa hadduu markaa cibaado uga tegayo amba isle uu ku mashquulinayo wax lamid ah laakiin haddii uu doonayo inuu guursado amba ay u suurtogeli weyday amba xanuun iyo cillo kale ay jirto dee adilo kalea ka saareysa ikhtisaawna waa nascu alkhisyatayn in meesha laga saaro khisyataynka arrintaasina aanay arrin bannaan aan ahayn hadduu markaa cثmaan binu madcuun cثmaan binu madcuun alqurashi qurayshtuu ka mid yahay waa saxaabigii u horreeyey madiine ku dhinta cثmaan binu madcuun waxaana u ahaa cumar binu khadaab seedigii waa cabdillahi bni cumar iyo xafsa oo xaaskii nabiga abtigood weeyey cثmaan binu madcuun waa saxaabadii ugu hor islaamtay ee wakti hore islaamtay waktigii nebiga lasoo diray alay slat slam maalmihii horeba saxaabadii islaamiya buu ka mid ahaa markaa dad aada u cibaado badanoo khayrka ku dadaalaya waa saxaabigii rasuulka alayه الslatu slam uu ku diiday gabadhii tidhi shahaadatii calayka abasayb ana allaha akramak waxaan kaaga markhaati ahay inuu ilaahay ku karaameeyey marka maxaa kuweysiiye bu hi khayr baan u rajeynaya anigaygaasi xataa garmaya wax laygu sameynaya wa canhum xabiiba binta abi sufyan radi allahu canhaa annahaa qaalat waxay tihi ya rasuul allah rasuulki ilaahay ow ankix guurso uktii aw inkix uktii walaashay guurso ibnata abi sufyaan na abi sufyaana faqaala rasulku wuxu uhi awa tuxibiina dalik oo arrintaa miyaad jeceshahay in walaasha lagula guursado faqultu waxaan ku uhi nacam ha lastu ma ihin laka adiga bimukhliyatin mid kula gaara kolleyba dee dumar kale ad ila qabtaa wa axabu waxaan jecelay man shaarakanii cidda ila wadaagta fii khayrin khayr ila wadaagtana dee rasuulkii ilaahay baa ilan zawjadiisii ahaye haddayba markaa dumar kale meeshai imanayaan cidda ay imanaysa kalena inay noqoto ukti walaasha oo ay noqoto min ummahaat lmuminiin ka noqoto iyo zawjat rasuul faqaala nabiyu salى اlahu alay sl wuxuu yihi ina dalika arrinkaasi laa yaxilu li xalaali maaha qaalat waxay tidhi fainaa haddaba anagu nuxadaثu waxaa naloogu waramaa waxaa naloogu sheekeeya anaka adigu turiidu inaad dooneyso an tankixa inaad guursato binta abi salama ina abi salama waa dura binta abi salama qaale wuxu uhi bintu umu salama wuu tacajubay rasuulku ma ina umu salama ayaad ujeedaa qultu waxaan ku uhi nacamha faqaala wuxu uhi iyadu low lam takun haddii aanay ahayn rabiibatii tii markaa aan mas-uuliyaddeeda hayee ku barbaartay fii xijri mas-uuliyaddeyda iyo ilaalinteyda ku barbaartay haddaanay ahayn maa xallat lii oo aan hooyadeed qabay maa xallat lii xalaal imay noqoteen inahaa iyadu labnatu akhii libnatu akhii min aradaca waa inantii walaalkay xagga naasnuugmada marka la eego oo adeer baanu ahay min aradaca ardacatni waxay nuujisay aniga iyo aba salama abu salama aabaheeda huwayba huwayba mawlaatu abilahab falaa tacridna haddaba sidaa ogeed maadaama ana labadaasi noocba dumarka ka mid aanay xalaali ahayn falaa tacridna calaya ha iisoo bandhigina banaatikuna hablihiina aada dasheenayo walaa akhawaatikuna iyo walaaladiintoona dumarka ad qaala curwa wuxu uhi curwa bnu zubayr wahuwaybatu mawlaatu liabilahab waa adoon abilahab uu lahaayo kaana abulahab actaqaha abulahab baa xoreeyey oo fa ardacat الnabiya salى اllahu alيه waslm nabiga ayay nuujisay falamaa maata markuu dhintay abulahabin abulahab uriyahu waxaa la tusiiyey abulahab bacdu ahlihi ehelkiisa bar ka mida waxa la tusiyey waa cabaas bin cabdilmudalibe si la yidhi bishari xiibatin ay bishari xaalatin xaaladta u xun isagoo ku jira qaala lahu wuxuu ku yihi markaa maada laqiita maxaad la kulantay ehelkiisa wuxuu ku yihi aba cabaas wuxuu ku yihi maada laqiita maxaad la kulantay bal ka warran aad geeriyootay qaala wuxuu yihi abulahabin lam alqa lamaan kulmin bacdakum idinka dabadin markii aan idinka soo faaruqay khayran wax khayra lamaan kulmin hayra ay laakiin ha yeeshee ani aniga suqiitu waxaa la i waraabiyey tana la iga waraabiyey waa ayaa soo aroortay musanaf cabdirasaaq suulkiisa inuu ujeedo halkaa yaro godan markaa meel aad u yar buu sheegaya غayr ani suqitu wala waraabi fi hadihi bcataaqatii bisababi cataaqatii xoreyntan xoreeye awgeed huwayba ayaa laigu nuujiyey ayaa laigu waraabiyey alxaybana bishari xaybatin bikasri اxaayi xiibatin bikasri اlxaayi almuhmala alxaal wey bishari xaalati xadiiskani wuxuu tilmaamayaa xadiiskii kal mlacnay rasulku alيه الsalatu aslam uu yihi laa yujmacu bayna اlmarأati wa camatiha iyo bayna almarأati wa اkhtiha aayadda ayaa ayuu la macnay ahaan ujeedaa aayaddaasoo tilmaamaysay wa an tajmacuu bayna اlkhtayn marka qadiyadaasi de xalaal rasuulka umaaha iyo dadka kale toon horena waxaynu soo marray xadiiskii kale an yujmaca almarأة bayna اlmarأati wa camatiha wa khaalatiha inaanay banaaneyeeda oo rasuulku diiday alay slat slam waxa kaloo ina soo maray radaacadu tuxarimu ma tuxarimu اlwilaada wixii wilaadada xaaraan ku noqonaya ayumaa ku xaaraan noqonaya saas kale maxay maxay xaaraan ku noqonaysa radaacadana marka abu salama rasuulka waa ilmaabtay horta marka la abu salama oo waxaa dhashay bara bintu cabdilmuطalib ayaa dhashay abu salama waana saxaabadiisii raggii ugu hor islaamay isagiio xaaskiisa umu salama marka salama waa inankiisii salama iyo camar bin abi salam camarna waynu soo marray camar bin abi salam oo inankii yaraa cuntada meel kale ka cunayay laba habloodna uu ka tegey marka oo mid ahayd dura binti salama binti abi salama marka wuxuu ahaa saxaabigan iyo xaaskiisu ciddii koobaad ee qoys ay hijrootay labada jihaba u hijrootay bilaad alxabash laba jeer buu hijrooday haddana wuu kasoo hijrooday oo ciddii koobaad u hijrootay magaalada madiina ayuu ahaa almuhim dagaaladii buu ka qayb galay dagaalkii uxud ayuu dhaawac soo gaaray dhaawacii muddo kadib buu dhintay muddo kadib buu dhaawacaas u geeriyooday waa kii markaasaa rasuul ku guursaday salama haddaba wuxuu leeyahay laba cilaa jira oo aanay gabadhaasi xalaal igu ahayn ina abi salama xataa warta midda koobaad weeyaane waa rabiibati oo de qofku cidda uu hooyadeed qabo xalaal uma ahaanayso xataa hadday kala tagaan way cilada labaadna waa maxay cilo aydaan ogeyn baa jirtoba weeyaanoo waxaanay alaalba taasi horta waa mid xalaal igu noqon mayso waxa kaloo aanay xalaalba igu noqonaynin abu salama waa walaalkay min aradaca marka inantiisuna de adeer baan aha xalaali noqon mayso ciddii nuushsan uu sheegay rasuulka oo thuwayba mawlaatu abilahab oo markaa abulahabu lahaa ayaa dee nuujisay xamsena way nuujisay oo waynu soo maraysna xamse markaa ilaa laba sana rasuulka ka weynaa markaa dee dhowr jeer caruurda kala duwan sanada kala duwan aynu ujisay baa jiray marka hadda walaalun bay noqonaya ama kala fogaadaan almihim waxa laga qaadanaya radaacada waxa xaaraan ku ah wixii wilaadada xaaraan ku ah rabiibaduna ma banaana rabiiba iyo rabiib xajri waynu soo marayo warabaa'ibikum allati fii xujuurikum dumarkii xaaraamta ilahay markuu sheegayay waxaa ka ah dumarkaad masuulka ka tihi inaad hooyooyinkood qabtaanba xaaraan idinka ah marka maxaa laga fahmaya xadiiskan iyo aayadda waxa laga fahmayaa haddaanay rabiibadiisa ahayn ee ay matalan guri kale iska joogto ama meel kale o anaysa arag ba xaggaa kale ku barbaartay dee inuu guursan kara soo maha waayo fi xujuurikum xijriguna waa mas-uuliyadda iyo kanafka qofka mas-uuliyaddiisi laakiin culimadu waxay dhahan laa mafhuuma lahu qadiyadaasi mafhuum almukhaalafa ay leedahay haba yaraatee ma jirto waxay la mid tahay un wayaqtuluuna alambiyaa bigayri xaqin mi nebi xaq lagu dilaa baa jira nebi xaq lagu dilaa miyu jira iyo walbaqyi bigayr lxaq baqyigu markiisa waa bigayr xaq markasaba waa mid aan xaq ahayn baqyigu sidaa awgeed ba markaa ay dee xaaraan ayay saa ku noqonaysaa amba markaa ha soo barbaariyo isagu amba ha rabeeyo manaa ha koriyo mas-uuliyaddeeda ha qado waa aladii iquma bitarbiyatiha weyan haddii kale waa lamidun markaa labada cilaba xaaraan bay ku tihi waxaa kaloo qaadanayaa siday khayrka u jeclaayeen markaa muxabibo la yaabo oo tuxibuuna dalika buri waayo dumarka waxa ku abuuran inaanay jeclayn gabadho ninkeedu la guursado markaa waxay tihi dee waa runoo lastu bimukhliyatin ma ihi mid kula gaar noqonaysa kolleyba mar hadday arrintaasi ay dhacayso aanan anigu awood ulahayn dee waan jeclaabay ka dhigan inaan gaar kula noqdee laakiinse haddiiba dumar kalena ay meeshii jiraan dee walaashay baamanu jecel cidda soo gelaysa meeshaa inay noqoto marka haddee arrintaasi ma banaanu rasulku uri alayh salatu salaam qadiyadda ku saabsan abulahab baa la waraabiyey waxay ka hor imanaysaa adiladii tilmaamaysay qofka gaalkaha ah inaanu waxba ku intifacsanayn wixii uu sameeyey inaanu waxba kaga intifacsanaynino qadimna ilىa ma camiluu min camali fajcalnaahu habaa manhuura wax dee habaa manhuur waa boorka la afuufay iska baabaayo kale noqonaya wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatu ila anahum kafaruu bilah addunyadina ataa addunyada wixii ay sameeyaan ilahay addunyadana kusiinaya hadduu sadaqo bixiyo hadduu naxariiso ilahay naxariis baa addunyada kusiinaya addunyadana wax kusii helaya lakin aakhira waxba kuma laha ulaaika aladiina laysa lahum fi اlaakhirati ila الnar waxabida ma sanacuu fiiha wabadilu ma kaanuu yacmaluun saasay ku kala tegen marka xadiiskana intani waa mursal dee ilan curwa taabici bu ahaa soo maaha nebigana uma nisbeynin alayh الsalaatu wasalaam saxaabi kalena uma nisbeynin wuxu uhi wathuwayba mulawti liabiha isaga marka hadalkaa sheegay waxaa kaloo ku jirta waa riyo riyadana xukun laguma saleeyo haddii aanay daliil kale ku salaysanin amba nebigu aanu sheegin alayh الsalaatu wasalaam riyadana xukun laguma saleeyo haddii si kale loo dhigana marka marka la idhaha kaba soo qaad in inay sugan tahay waxay la mid tumalanaya arrin khaas ahoo matala rasuulka calayhi isalaatu wasalaam isaga maadaama adeerkii abu aalibba adeerkii abu aalibba lagaga khafiifiyey cadaabka iyadoon cid kale cadaab laga khafiifin gaaladii ka mid ah wanaaggii uu nebiga u samayn jiray awgeed calayhi isalaatu wasalaam iyo difaacii u difaaci jiray abulahabna lamidu bay noqon kartaa intaa uu xoreeyey addoontaa uu is-xoreeyey maadaama nebigii nuujisay marka waa hadday qisadu tahay ina inuu u xoreeyey inay nebiga nuujisay lakin waxaa laga fahmayaa imika inay xoreyntu ahayd haye falama eh, kaana abulahab actaqaha xoreyntaa horeysi oo markuu xoreeyey kadibay bay markaas waxba kamay dhexaynin waxaase soo aroortay bal culimadu inay bacd alhijra ah inay ahayd qabla alhijra aw bacd alhijra meelahaas adu in badan inay ka dambeysay waktigan la sheegayo oo dee rasulku alay slat slam isagoo nebigaba ay markaa xoreyntan ay dhacday oo iyada qof weyna markaa la nimanka mawliidka iyo aadka u buunbuuniya ee dee umar umarmarsooda <clears throat> ayaa qisadan oo kala deliishado oo nabigi ala sla gaalkiiba waxaa ku helay anaguna maxaan ugu helana saas marka waxa ku adaguna itibaaca nabiga aleyh isalaatu wasalaam marka qofku nabiga itibaaciisa ku adkaado ayuunbuu ka helayaa inuu xoogaa durbaantumo oo xoola la qalqalo oo dadkana uu tuso inuu nabiga jecel yahay oo ama shaydankaba dee saa ka laakiin qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum barakadana waxaa lagu helaya itibaaca nabiga laa shaka baraka lagu helayo addunyada ilahay qofka ku barakeynayo almutabic iyo qofka sunada nabiga difaacaya anaha qaalat waxay tii ya rasul la rasuulka ilahi ow ankix guurso ukti walaashay ibnata abi sufyaan faqala wuxu uhi awa tuxibiina daalika arrintaa miyaad jeceshahay faqultu waxaan ku nacam alastu lakum iyo hibi mikilatin mid kula gaar noqonaysa wa axabu waxaan jecelay man shaarakani cid la wadaagta fii khayrin ukti faqala nabiyu sala lah ala sl nbigu wuxu yihi ina dalika arrinkaasi laa yaxilu lii xalaal imaha qaalat waxay tihi faina anagu nuxadau waxaa noolagu waramaa anaka adigu turiidu inaad doonayso an tankixa inaad guursato binta abi salama markaa dee warka soo suuqa lasoo geliyay inaan saxayna halkaa laga qaadanaya warkaas baa lasoo geliyay inaad doonaysa inaad guursato qaala wuxu uhi binta umu salama waa tacajub marka waa su-aal tacajuba mayna umu salama ayaad ujeedaa waayo abi salama dee cid kale noqon karaaba mayna umu salama abaad ujeedaa qulta waxaan ku nacamha faqaala wuxu uhi inahaa iyadu low lam takun haddaanay ahayn rabiibatii fii xijri tii aan koriyey ee aan hooyadeed qaba gurigeega joogtay ma xalatii xalaal imay noqoteen xataa haddaanay taasi jirin oo an hooyadeed ba anaan isguursan ayaanay xataa xalaali noqotayn iminkana ciladaasaba jirto inaha iyadu labnatu aki labnatu aki min aradaaca waa inantii walaalkay xagga naasnugmada marka la ego waayo ardacatni waa abasalama huwayba baa nanooji falaa tacridna hay soo bandhigin calaya aniga banaatikuna walaa akhawaatikuna waayo xalaali maaha ha odhanina guursa haguurso hay odhanina kuwa qaala curwa wuxu zubayr whuwayba mowlat abilahab weeyaano kaana abulahab catiqaha u xoreeyey faardacat nabiya sala allahu alay sl nbigiyay nuujisay markuu xoreeyey kadib waase hadalka imka laga fahmaye falamaa maata abulahab abulahab markii uu geeriyooday uriyahu waxaa la tusiyey bacdu ahli ehelkiisa mar ka mida bishari xibatin ay bishari xaalatin xaala tawxun bishari xaalin xaal tawxun baa lagu tusiyey marka ciddana waxaa la sheegay inuu ahaa cabaas oo walaalkiiyo qaala lahu wuxuu ku uhi maada laqiita maxaad la kulantay qaala wuxu uhi abulahab lam alqa lama kuli bacdakum khayran hayra anii anigu suqiitu wax lai waraabiyey fii haadihi tanaa layga waraabiyey suulkaasaa layga waraabiyey dhibicdiisaa yaro godan bicataaqati xoreyntayda huwayba huwaybaan xoreeyey marka abulahabna de waa ninkii sharka badnaa ee nabigana dhibic alayh isalaatu wasalaam magaciisana waxaa la odhan jiray cabdulcuza cabdu alcuza afar baa nabigu alayh salatu salaam soo gaadhay adeeradii nebinimada kusoo gaadhayoo waxay kala ahayn xamza iyo cabaas labadaasi way islaameen abu aalib oo la odhan jiray cabdulmanaaf iyo abulahab oo la odhan jiray cabdulcuza labadaasina bay islaamin iyaga sanam baa loo nisbeeyey marka hore iyo ciddii kale magacu islaamin buu ku yeelanaya an cuqba bn camr radi allahu canhu ana rasuula اlahi salى اllahu alيه waslm qala wuxu uhi iyaakum waxaan idinka digaya dukuula gelitaanka cala nisaa dumarka ad u gashaan faqaala rajul nin ba wuxu uhi min alansaari ansaarta ka mid ah yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow afaracayta alxamwa bal waxaad ka warantaa qofka qaraabada zawjka ah dumaashiga iyo ka waran alxamwa bal dumaashiga ka waran qaala rasulku wuxu uhi alxamwu almowtu waaba geeri isagu waa dhimasho wuu kasii darayay wey marka walimuslim can abi طaahir can ibni wahab qaala wuxu uhi samictu waxaan maqli leyth oo yaquulu leh alxamwu ahu zawji waa ninka gabadh qaba walaalkii iyo wamaa ashbahahu cidda kale shabahdeen min aqaaribihi min aqaaribi zawji zawjka qaraabadiisa matalan in adeerki adeerki in abtigii ku ays qaraabada yihiin ibn alcami wanaxwihi in adeerka iyo wax lamidkaa weyaan marka rasuulku wuxuu ka digaya alayh isalaatu wasalaam waxyaalaha xumaanta soo jiidi kara oo dhaqan xumada iyo zinada keenaya waxa ka mid a ah, dee guryaha qofku inuu iska galo gaar ahaan dumarkii on ciidinla joogin inuu gurigii galo markaa nin baa wuxuu ka warramayaa qofkii waxa laga yaaba gurigii walaalkiiiwa inuu wax baahan yahay oo inuu wax ka cunay iyo inta badan markaa kaa ka warran bu isagu miyuu soo gudagelayaayo wuxuu ihi isagu rasuulku waaba geeri kaasi wuu kasii daran yahay oo sababtu wax kale maahe dee lama tuhmaayo imika nin kaleo guri aanu lahayn iska gelaya haddii la arko de waa laga shakeeya ama markaas gurigaa muxuu ka doonay iyo baa la is odhanaya de nin gurigii walaalkii ama gurigii adeerkii gelaya cidi ka shakiyi mayso waxaa loo jeeda de markay guriga cid leeyahay aanay cid kale joogin baa dee loo jeedaa de hadday dad badan oo kale iyo waalidkii wixii ba joogaan ama dee zawjkii uu joogo taa lama diidanaa ee gaar noqoshada oo iyo iyaakum dukuul cala nisaan taana rasuulku ka digayo waa ka hortag weeyaan marka dad badan ba iska sahashadaan waxaa laga yaaba in ihahdo ama in tirahdo waa in abtigay ama waa in adeerkay oo is markaa iska sahashanaya waxyaalahaas kale wa can zaynab bint abi salma umi salma radi allahu canhuma qaalat waxay tihi twufiya waa la oofsaday xamiimun ay qariibun qof qariib oo liumi xabiiba uma xabiiba ay lahayd waa ibn abi sufyaani fadacat waxay u yeedhay bisufra cadar bay u yeedhay jirhka la mariyo famasaxat waxay ku masaxday bidiraaciha dhudhumadeeday ku masaxday faqaalat waxay tihi inamaa asnacu hada san waxaan u samaynaya liannii anigu samictu waan maqlay rasuul اlahi salى اlah alay sl rsulka lo yaqulu leh laa yaxilu xalaaluma limraatin haweeney tuminu bilahi walyowm alaakhir an tuxida inay isku basaasiso calaa meyitin fowqa halaatin saddex cishan wax ka badan ila calaa zawjin wa cashraa marka umu salama xadiiskana waynu soo marray abuwarisi umu xabiibe ina umu salama tii hore rasuulka alay sala sl lahaa u guursanaya waa dura bint salama tanna waa zaynab bint abi salama xamiimna waa qariib qofka qaraabadiisa weyaan marka maxay tusaysee maxay cadarka ugu yeehatay kula tahay sufradan ay jidhkeeda marinayso su-aasha ka jawaaba maanta waa lagu i way idinku yar dheeraato o intii shaha maqan miya horta may la socotaan haye <laughs> haye waska waska wareejisa <laughs> waska soo riixood Ah, waxay sunaha rasuulka waafaqaysaayo dee waa las gabadha markay afar bilood iyo toban habeen ba cadarka iyo waxaaso dhan iska ilaalinaysay soo maha maxay tusaysaa saddexdaa cisho wax ka badan ficiliyan bay markaa umuujinaysaaba hadal ahaan hadalka maxaa kasii xeel dheer ficilka ayaa kasii xeel dheer soo maha waa anigaa ka baxay weyaan xidaadkii kuma jiro saddexdaa cishunba qofka aan markaa lagunayn rasuulkaana saa sheegay kitaab lcani wacan ibn cabaas radi allahu anhuma ana rajula nin baa rama imraata haweeneydii si ku garay xumaan rama ramaha bizina wantafa wuu diiday min waladiha ilmaheediina uu isdiijiye wuxu uhi ma dhalin waqtigaasina waxay fi zamaani rasuuli llahi salى اllahu alayh wasalam faamarahuma uu amray rasuulu lahi salى اllahu alay waslm rasuulku inay isnacdalaan buu amro fatalaacana way isnacdaleen kama qaala lahu tacala siduu ilahay bay ku uhi qur-aankiisa uma qadaa wuxuu xukumay bilwaladi ilmihii lilmarأati haweeneydii wafaraqa bayna اlmutalaacinayni labadii isnacdalayna wuu kala kaxeeyey rasuulku alayh الsalatu salaam qadiyadanoo faahfaahsanna horeynuu soo maray laakiin ilmaha hadduu yidhaahdo maan dhalin ilmahana ilmaha isagii lagu abtirmayo lagu dafiray waa kan ka dhaartay markaas haddii laakiin intifaa aanu ku samayna xumaantun uu ku eedeeyo alwaladu lilfiraash horeynu so maray qadiyadaas وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول laysa min rajuli qof ma jiro idacaa sheegta ligayri aabihi aabihi cidaan ahayn wa huwa yaclamhu isagoo og inaanu aabihii ahayn ilaa hadduu jirana kafara uu gaaloobaya waman idacaa ninka sheegta maa laysa lahu waxaanu lahayn falaysa mina anaga naga mid maaha walyatabawa ha ka diyaarsado kaasi maqcadahu meeshiisa min anaari naar ka diyaarsado waman dacaa qofka ugu yeedha rajulan qof kale bilkufri gaalnimo ee yidha yaa kaafir aw qaala yidha yaa cadow allah cadowgii ilaahayow walaysa kadalika sidaana aanu ahayn ilaa hadduu jirana xaara calayhi ay rajaca ugu soo noqonaysaa isagii wax gaalaysiiyey baa ku gaaloobaya kadaa sidaasaa cinda muslim ahaatay walilbukhaariy naxwuhu wa xaara bimacna rajaca xaarana waxay la macno tahay rajaca allan yaxuur ba qur-aanka kuwaad ku aragtay manaa allan yarjic wey inaanu soo noqonaya kitaab الradaaci an caiشha radi allahu canha qalat waxay tii qala rasuulu lahi salى اlah ala sl rsulku wuxu ina الradaacata nuugmadu tuxarimu waxay xaaraam yeeshaa maa tuxarimu اlwilaada haye wixii dhalmada xaaraan ku ah oo gabadhii uu naaskeeda jaqay hooyadeed hooyadii bay noqonaysaa ninkii gabadha qabayna aabihii buu noqonayaa qofka dumarkii ay markaa naaska wada jaqeenna walaaladii bay noqonayaan raggiina waa kula mid gabadhii ay gabadhaa nuujisay walaalahayna habaryartii bay noqonaysaa sidaasay magacana iskugu xeersanaanay ninkaa gabadha qabay dumarkii ay walaala bay noqonayaan halkii unbaad joojinaysaa markaa hooyadii qofka dhashay un xadiiskan hore ayaa u baahan xoogaa in la yar eego rasuulka ala sla sl dhor arimood buu sheegay oo waman iddacaa laysa mina laysa min rajuli iddacaa ligayri abihi wahuwa yaclam ila kafar xadiiska sheekh baa kugu keenay qofku inaanu cid aanu dhalin cid aan dhalin inaanu ku abtirsanin hadduu yidhaahdo aniga hebel baa i dhalay hebelna mu dhalin waanu ogiyay inaanu hebel dhalin danaha iyo wuxuu doonaba ka watee rasuulku wuxuu leeyay kafar waxa kuula mida ah qofku qabiil aanu amba reer aanu ahayn oo u ogyahay inaanu reerkaa ka tirsan inu sheegto waayo aabuhu meel soka iyo meel wey meel saraba u noqon kara dad badan ba waxay ku imtixaaman yihiin waxa laga yaba inu reerkiisi amba qabiilkiisii bedelo waa de qof nicmadii aabihii ka kufriyaya qofkan aabihii cid aan hayn sheeganaya wahuwa yaclamhu maxaa ku baxay dee haddaan isagu warhayno been loo sheegay amba sidaa uu mooday ayaa ku baxay meesho de waxa weyaan wama kuna mucadibiina xata nabcata rasula waman idacaa maa laysa i maa laysa lahu falaysa mina qof baa yihi cilmigaasaan leeyahay dhakhtar baan ahay xoolahaasaan leeyahay gabarh buu been u sheegay wuxuu ku yihi a soo ma doonaysid eh, eh, in lacag le de ha lacag baa leeyahay fooqaasaan leeyahay oo dhowr cishana de u ku hor weysaystay <laughs> dabeetna miskiintii shabeguu soo geliyo saasuu ka guursatay ninkaas muxuu noqonaya waman idaca waa tusaal marada u sheegaya waayo waxaan hadalka usoo qaadanaya soomaalida waxay dhahdeen beenna kusoo xerogeli runna ku dhaq warkaasina sax maaha <laughs> dee dumarkiina xaggaasa laga raa laga yaba in usoo daabicda halkaa qofkii hadduu idhahdo cilmigaasaa naqaana waxaasaa naqaana taa kalaa naqaana dad baa inta badan wax ku abuuran isboonbooninayo waxaanay ku sifaysnay inay sheegtaan gaar ahaan marka deegaankooda meelaan hay tagaan rag xataa diinta un isma sheeganaya waxaan garanaya nin beri xagga yimi oo qiraa'aadkaa naqaanaa tanaa naqaanaa ya marka markii dambana de wixii inaan qofkii wixii aanu aqoonin ayaa dee soo baxday markaa isagu markaasi isdullaynaya ilan waa la ogaanaya une soo maha marka dambe wamahma takun cinda mri'in min khaliiqatin wain khaalahaa takfa calى الnaasi tuclami soo mu ahayn qofku hadduu ceeb leeyahay ama weygiiba ha israado dadka way ka qarsoomi doontaaye waa la ogaan doona maalin maalmaha ka qofkaasi weliba halkaa naar ka diyaarsado waxay la mid tahay inuu naar gelaya xaqiiqsado weyaan oo weeyaan rasulku ala sl sl xadiski u yihi waman kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annar buna macnayh haddaba culimadu waxay leeyihin qofkani ma kufriine maxaa axaadiista noqonaysa waa kabaairta iyo dunubta wayn ku dhaceen kufrigani waa kufrigii ka kufriga weyn oo sibaab muslimi fusuq wa qitaaluhu kufru lakin rasuulku wuxuu u cabiraya ala slat zajri arrintan u adkeynaya si ay dadku uga fogaadaan weeyaan qadiyadan ku saabsan waman daca rajula bkufri aw qaala ya wallahi walaysa kada ila xaara calayna culimadu aad bay uga hadleen qaarkood waxay leeyihiin un waa hadalku rasuulka adkeynaya haddii uu walaysa kadalik hadduu sidaa yahay oo gaalkaa u yahay waa halkeeda marka waxayse ilaa شhan qowl baa uu sheegaya nawowi raximah الlah marka xadiis sharxayo marka waxaa kamid ah khawaarijta loo jeedaa qadiyadda qurdubi wuxuu kasoo raraya qaadiciyaa dabeetna uu bushinaya wuxuu leeyahay khawaarijtu gaalo maaha alkhawaarij gaalo maaha culimadu ku tegeen inaanay gaalo ahayn waxaase ibn uthaymiin culimada kaleba ay sheegeen sheekh nawowina uu sheegaya aqwaasha uu kusoo daraya qofkaasi isagaa khatar ku jira weyaan mu gaaloobine laakiin waxaa laga yaabaa qofka walaalkii dembi ku ceebeeya isagaa lagu imtixaamaya inuu aakhirka gaaloobaa laga yaaba kaasi wey qof aan gaal ahayn oo muslim haddaad tirahda ya kaafir ya cadow allah waa lagugu imtixaamaya albalaau mawkuulu bilmantiq balaayada maxaa loo wakiishay hadalka soo maaha waa lagu imtixaamaya qof waanay dhacdaayo qofka xataa qof ku dheeldheela saaxiibulmacsiye ah waxa laga yaabaa isaga ina macsiyadii in ilahay ku rido ama mid kasii daranba oo dad badan oo iyagoo mustaqiimiin ahaa leexda cilooyin badan amba kibir baa ku jiray amba wax lamida ah wallahu